رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wausalii wausalimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin riyaad saalixiin ayaan ku jirnaa weli baabu takfiiri alayi cala alطacaam gacmaha in lagu badiyo cuntada ayuu baab u yahay macnaha saddex qofood afar qofood shan qofood lix qofood iyo wixii lamid ah ee markaa isla cunaan aad iyo aad ayay markaa u fiican tahay arrintaa taasuuna markaa baab u yahay can abi hurayra radia allaahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama tacaamu litnayn laba qofood raashinkooda laba qofood macnaha cuntadii loogu tala galay kaafii saddex qofood ayay ku filmaanaysaa laba qofood tacaamkii iyo raashinkii loogu tala galay haddii saddex qofood lagu cuno way ku filmaanaysaa wa tacaamu alhalaaati kaafii alarbacati saddex qofood cuntada loogu talagalayna afar way cuni kartaa mutafaqun calayhi wa can jaabir radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii allah maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya tacaaman waaxidi hal qofood cuntadii yakfii al ifnayni labay kaafinaysaa laba qofood ayay ku filnaamaysaa wa طacaamu اlithnayna yakfii alarbacati afar bay deeqdaa wa طacaamu alarbaca afar qofood طacaamkii loogu talagalayna yathamaaniya siddeed qofood bay deeqaysaa iimaan bismi illaah qofka muslimka ah cuntada uu aad iyo aad ugu talagala cibaado intaasoo dhan markay isbiirsadaan cuntada yar cunitaanka la cunahayo dad badan bay qaadaysaa ilaahay yaa iimaan iyo barako ugu darahaya rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu baab aadaabi shurbi cabitaanka aadaabkiisii waaye see wax loo caba waistixbaabu tanafusi u neefsasho alaaan saddex mar in loo neefsado inay sunno tahay khaarija alimaa weelka bannaankiisa in lagu neefsado iyo wa karaahiyatu tanafusi ku neefsasho inay karaahiya tahay fil inaa'i weelka aad wax ku dhex cabayso gudihiisa iyo waistixbaabu idaarati alinaa'i weelka in la wareejiyo inay sunno tahay cala almifal aymani midigta midigta in lagu wado bacda almubtadi bilowga kadib hal qof baa laga bilaabayaa qofka marka laga bilaabo waxaa fiican qofka ugu da'weyn ama ugu cilmi badan ama ugu sharaf mudan in laga bilaabo kadibna midigtiisa lagu sii wado can anas radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa nebigu yatanafasu mid neefsada fi sharaab sharaabka dhexdiisa ayuu u neefsan jiray alaaan saddex mar muttafaqun calayh yacnii yatanafasu khaarija alinaa baa loola jeedaa weelka bannaankiisa maxaa laga wadaa marka aad wax cabaysa ha qurqurini hal marna ha dhammaynin ha fuuqsanin waxaad samaysaa cabbaar markaad cabto jooji haddana mar saddexaad cab saasuu nebigu ahaa sal alla calayh wasalam hal mar oo biyaha la qurquriyo cudurka beerka laga qaadaa sidaa darteed rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadduu caafimaad ahaan lahaa hadduu cibaado noqon lahay hadduu jinicsi noqon lahaa wax walba oo ay naftu u baahan tahay wuuga sheegay sal alla calah wasalam diinta islaamku wax ay dhaaftay ama ay ka tagtay markaa ma jiro weelka biyaha cabitaankiisa hal mar ha dhammayna maanta adoo haraab ama oonku haya marka galaas biyaha laguu keeno qabqabqabqab ka siisood weelkii eber bannaanka aad soo yaxayso dadbaa jira una neefsada saddex mar can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii allow sala allahu calayhi wasalama laa tashrabuu hacabina waaxidan hal markabiin ka shurbin lbaciiri sida ratigu cabo kale fatugaajiibaa soo maaha hal mar buu fuuqsadaa saasoo kale hayeelina walaakiin sharabuu cada laakiin matnaa labo waalaaa iyo saddex wasammuu bismi illaahi dhaha idaa antum sharibtum markaad adinku cabaysaan waxmaduu alxamdu lilah dhaha oo ilaahay ku mahdiya idaa antum rafactum markaad ka soo kor qaadaan weelkii iyo galaaskii aad wax ku cabayseen markaad ka soo farfacdaan ood ka soo kor qaadaan afkiina alxamdu lilaahi dhaha markaana oo ilaahay ku mahdiya mar allaala markaad ka dharagtaan ood ka soo qaadaan markaad cabaysaan oo bismillaahi dhaha oo marka hore aad markaad bilaabaysaan sidaa darteed ayaa ihi subxaanahu wa tacaala waxaa mar walba wanaagsan qofka inuu xusuusto marka uu wax cunayo ama uu wax cabahayo mar allaala markuu ka dhargana ilaahay uu ku mahdiyo xadiisku waa daciif laakiin waxaa in badan la tilmaamaa inuu horayna aan u soo marnay axaadiisyo kale oo saxiix ah kaasoo tilmaamaya qofka muslimka ahna u tilmaamaya oo u sheegaya xaaladda noocaasa inay aad iyo aad u fiican tahay in marka wax la cunayana bismi illaahi la dhaho ama la cabaayo marka laga dhergo oo la dhammeeyana ilaahay lagu mahdiyo subxaana wa tacaala can abi qadaada radi allaahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam naha wuxuu diiday an yutanafas fi linaa weelka in lagu neefsado muttafaqun calayh yacni yatanafasu fii nafsi linaa baa buuxku abaysa naftiisa inaad ku neefsato oo macnaha galaaskii mar allaale markii aad soo qaadatay oo aad rabto inaad markaa wax cabto afkii adoo ku haaya oo afkii ku cabaaya afkii adigoo ku haaya oo macnaha afkii wax ku cabaaya ayaa waxaa la duudayaa inaad ku dhex miirsato ha ku dhex miirsanina weelka wacan anas ana rasuula allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam utiya waxaa loo keenay oo loola yimid bilada nin caano qad shiiba la barxay bimaa'in biyo barax baa loo keenay nebiga caano biyo lagu shiibiyey oo lagu barxay oo lagu daray ayaa loo keenay wa can yamiinihi midigtiisa acraabiyu nin herbaadiya fadhiya wa can yasrihi radia allahu canhu fashariba waa cabay nebiga uma bacdi acطaa wuxuu siiyey alacraabiya kii heerboodiyaha ahaa wa qaala markaasuu yidhi alaymana faalaymana midigta kuwada oo midigta kuwada abuu bakar nin sharaf leh waaye abuu bakar waa sheekii islaamka abuu bakar bacda rasuul waa ninka ugu fadliga badan ummadda sidaa darteed laakiin muxuu u yeelan waayey bidix buu fadhiyaa bidixda ayuu fadhiyaa sidaa darteed ninkan acraabiga ah midigtuu fadhiyaa asaa ku xaknimo badan laakiin qofka haddii fasax laga qaato sida ma imaan doonta oo la yidhaahda abaa leh oo xaq u leh ma siiyaa hebel baa kaa weyn ama saaca ah? la dareensiiyo inuusan qofkaa xaq u lahayn ee asaga uu xaq u leeyahay oo u dooro waa gooni cabdulaahi bni cabbaas baan soo marnay inuu nebiga miligtiisa fadhiyey nin oday ah oo abuubakar lagu fasirana uu bidixda fadiyey rasuulku wuxuu yidhi cabdulaahi yow ma siiyaa mayuu dhahay ha iga siinin isii wallaahi nasiib iyo dheef aan maanta helay nebiga afkiisa hamba ka soo hartay amuu nasiib u yeeshay wallaahi inaan cid kale u dooraynin gacantaa noo geliyo cabdullaahi xadiidkaa wuxuu tilmaamay in cabdullaahi la weydiiyey laakiin ninkan heerbaadiyaha ah lama weydiinin ee rasuulku wuu siiyey waa maxay farqiga u dhexeeya farqiga u dhaxeeya walaalayaal wuxuu yahay ninkan waa acraabi diinsaasa ah inuusan garanayn baa suuragal ah waxaa laga yaabaa asagoo rabaa inuu xishoodo oo dhoohayo iska siin oo xaqiisii meesha ku baaba'o laakiin ibnu cabbaas waa nin caalim ah ah haddii iska sii uu yidhaahdo asaga oo garanay inuu xaqa leeyahay ayuu siiyey saasay markaa noqonaysaa muttafaqun calayhi qowluhu shiiba uu yiri ay khuliqa waa lagu dheehay waaye waa caanabiyo lagu dhex dheehayoo lagu dhex daray wa can sahal bin sacad radia allaahu canhu ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam utiya waxaa loola yimid oo loo keenay bisharaabin cabitaan sharaab ayaa rasuulka loo keenay fashariba minhu wuu ka cabay wa can yamiinihi midigtiisa khulaamun camil yar baa joogay wa can yasaarihi bidixdiisana ashyaakhun odayaalo faqaala lilghulaam rasuulka camilgii yaraabuu ku yidhi ata'danu lii ma ii idmaysaa ma ii fasaxaysaa oo ma ii oggolaanaysaa an uctiya inaan siiyaa haaula wiilkii wuxuu dhahay laa maya ha iga siinin wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa uufiru doori maayo binasiibii nasiibkayga ninka aniga xaggaaga aan kaa helay axadan qof aan u dooraya ma jiro maantayba iigu jirtaayo handadii nebiga ninka ugu horeeyo cadaayo aan ahay wallaahi cid aan u doorahayo nasiibkayga maanta ma jirto fatallahu rasuulullah fii yadihi gacanta u geliyey weelkiibuu rasuulka canugii yaraa gacanta u geliyey muttafaqun calayh qowluhu uu yidhi talla ay wadachu wuu saaray oo waa u geliyey waaye wa haada algulaam canagaa yarna huwa ibnu cabbaas radia allaahu canhum waa cabdullaahi bnu cabaas ilaahay ha ka raadi noqdee baabu karaahati shurbi min alqirbat bayaan annahu karaahatu tansiih laa taxriim waxaan qaadanaynaa baab lagu magacaabo in afka qirbadka wax laga cabo inay karaahiyo tahay qirbadka sibraar waaye baadiyaha aad looga isticmaali jiray waa bahal jilmad oo kale u egoo af bay leedahay dheer oo wax laga cabo afkaas in wax laga cabo waa mamnuuc iyo wanaxwiha wixii lamid ah kelliga jalmada oo kale ama dariiqa jalmada laftigiisa af dheer buu markaa leeyahay saa darteed inaad intaad jalmada saa u soo qaado afka aad saa u qabtood abto taasaa markaa la diidayaa waayo dahal baad ku jiri karaa waxyaabo kalaa meesha istaagi karaa qoraysho iyo bahal kalaa meesha ku sugnaan kara muraayac ma aha oo uma jeedid wa bayaani annahu karaahatu tansiih waa karaaha tansiih ah laa xaaraan ma aha karaahada tansiiha waxaa la yidhaahdaa waa karaahiyo iska bannaan way bannaan tahay oo waad cabi kartaa oo dembi ma aha laakiin waa laga haboon yahay saasaa markaan loola jeedaa can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu qaala nahaa rasuulu ullaahi rasuulka alle wuxuu diiday sala allahu calayhi wasalam can ikhtimaafi alasqiyati yacni an tukasara afwaahuha oo wayushraba minha laga cabo taa rasuulku wuu diiday oo lagu cabo in laga dhigo maqaar macnaha almuttakhir min aljildi baa laga sameeya siqaha inta badan ikhtilaaf khamsiga waxaa laga wadaa waa in qofka uu afka intuu markaa kakaa uga cabo sara afliga oo kale iyo wixii markaa lamid ah muttafaqun calayhi wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaal nahaa rasuulu ullah rasuulka alla wuxuu diiday an yushraba in laga cabo min fii siqaa siqaha sibraarka weelka wax laga cabo aw ilqurbati ama qurbadka afkiisii wax laga cabo kii aan soo tilmaannay ama aan soo sheegnay waayo mutafaqun calayhi siqahana sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa afkiisa ama marka geedka weelka sidraarka ah ama wax laga cabo markuu maqaarku ka samaysan yahay in afkiisa lagu cabo muttafaqun calayh wacan ummi haabit abshata binti haabit waa ukhti xasaan bin haabitin walaashiise radia allaahu canhu wa canha asaga io ayadaba allah kaa raadi noqday qaalad waxay tiri dakhala calaa rasuulkii allah ii soo galay sala allahu calayhi wasalam fa shariba wuxuu ka cabay min fiyi lqirbati qirbadka ka cabe laakiin xadiidkan ummu haabit ee kabsha wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu sameeyey sal allahu calayhi wasalam oo asaga isagoo taagan weliba ka sii cabay sibraar mucallaq ah oo laalaaba afkiisa afkiisa inuu rasuulku ka cabay sala allahu calayhi wasalam xaaladda markay saanoo kale noqoto oo nebiga intuu arin diido haddana uu sameeyo waxaa la yidhaahdaa waa nahyi jaa'is ah macnaha waa laga fiican yahay laakiin xaaraan ma aha macnaha saasaa markaa loola jeeda xadiid waxaa jira rasuulku uu yidhi salaada cishaha catamaha dhihina waa salaada geelmaalka haddana asaga uu yidhi macnaha waa la mid waa saasoo kale taasoo kaley markaa noqonaysaa idan haddii rasuulku arrin uu diido haddana uu sameeyo wixii uu diiday ama samaynta la samaynaayo dembi ma aha laakiin waa laga fiican yahay saasaa markaa loola jeedaa xaaska biyaha ka soo haray intay ku qubaysata baaldiga inuu ninka ku qubaysta nebigu uu diiday sala allahu calayh wasalam haddana maymuuna biyo ay soo reebtay yuu nebigu ku qubaystay sal alla calayh wasalam macnaha haddii nebigu wax diido haddana uu sameeyo waa nahyi jaa'is ah oo taabit waxay tiri meeshii afka uu saaray ayaan goostay maxay u goostanaysaa way barakaysanaysaa barako ayay ula jeedaa meeshaa afka nebiga gaartay ayay rabtaa inay kaydsato meelna ay dhigato nebiga sala allahu calayhi wasalam faa'iidada iyo qiimaha ilaahay siiyey wainamaa qadactuha wa inamaa qadacathaa waxay u geysay litaxfida inay ilaalisay meel dhigto mowdica fadmi rasuuliillaahi meesha afka nebiga la saaray iyo wa bihi barakaysasho watabaraka bihi iyo watasuuma maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa calaa bayaani aljawaas inay bannaan tahay caddayn la xadeeyo waalxadiidaani labadii xadiid alsaabiqaani ee noo soo horhormarayna libayaani afdal waalakmal waa sida fadliga badan oo kaamilka ah bayaankiisa wallaahu aclam laakiin ilaahay baa garanaya xaqiiqda iyo sida ay tahay baabu karaahati annafqi fi sharaab sharaabka oo la afuufo inuu karaahi yahay baabkiisii wa karaahiye waa shay aan xaraan gaarsiisnayn laakiin xalaashiisii la rabayna ka fogaaday haddii la sameeyo in laga tago ay fiican tahay kaasaa la yidhaahdaa shaah kulul baa laguu soo dhigay inaad afuufto waa mamnuuc caanaa qofka loo keenay waa afuufaya oo maxaad u afuufaysaa labayntan ka afuufaya buu leeyahay waa labaynta daa cun haddaadan cuni karina qaado ku qaad ama gacantaada isaga bixi shayga yaan la afuufin khaasatan sharaabka can abi saciid alqudriy radia allaahu canh ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa wuxuu diiday can innafkhi afuufitaan oo fi sharaabi sharaabka la afuufo cabitaanka in la afuufa rasuulku wuu diiday sala allahu calayh wasalam faqaala rajul nin baa wuxuu yidhi alqadaatu wasaq ama saxaraat araahaa aan ku arkayaa fil inaa'i weelkee maxaan sameeyaa labayn labaynkii waxyaba madow i waxaasaa sharaada soo koraa see yeelaa ahriqhaa qob buu dhahay nebiga inta hore ee kor saara jigsii macnaha oo ka daadi faqaala wuxuu yidhi innii anigu laa arwaa kuma dhergaayi min nafsin waaxidin hal naf keliya hal mar oo aanu wax cabo wax ku dhergi maayo see yeela ma ku dhex afuufi karaa oonoo cabahaya qaala rasuulku wuxuu yidhi fa abin ka fogey alqadaxa yeelka idan wakhtigaa wakhtiga fiika afkaaga ee haddaaba hal markuu dhergayni ka soo dhaqaaji ha ku dhex afuuneedsani ka soo dhexraqaaji oo ka soo wareegi faadini ilqadaxa weelka ka fogey idan wakhtigaa can fiika afkaaga markaad neefsanayso ka dhaqaaji neefso kadib haddana sii cab rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun saxiix wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu diiday ay yasada rasuulku waa diiday aw yanfakhu fiihi ama la dhex afuufo in la afuufa rasuulku waa diiday rawaahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix baabu bayaan jawaasi shurb qaa'ima qofka isagoo taagan inuu wax cari kara inay bannaan tahay buu baab u yahay baab wuxuu baab u yahay bayaan caddayn la caddeeyo jawaasi shurbi cabitaan inay bannaan yahay qaa'iman qofku isagoo taagan inuu wax cabo iyo waa bayaanihi caddayn ana alakmal sida ugu kaamilsan waalafdal ugu fadli badan ashurbu qaacidan inuu yahay fadhina lagu cabo istaag in lagu cabo waa laga habboon yahay adoo taagan haddaad kari karta inaadan wax cabin ha cabi haddaad kari karta inaad fadhiisato fadhiiso taagnaasho wax ku cabo way bannaan tahay dembi ma aha waase laga fadli badan yahay fiihi xadiidu kabsha waxaa meesha ku sugan oo munaasab ku ahaa xadiidkii kabsha assaabiq ee hadda noo soo hormaray can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi saqaytu waan waraabiyey annabiya nebiga sal allahu calayh wasalam min zamzama biyaha zamzamka ah fa shariba wuu abay wahwa qaa'im asagoo taagan muttafaqun calayhi rasuulka ayaan waraabiyey biyo zamzam ah baan siiyey asagoo taagan ayuu cabay muttafaqun calayhi duuduubahu dhaca layidhaahdaa maanta gabadha degdega badanee guriga aan fadhinay guriga ku xasilin dee zamsamkii joogii istaagga ka cadtabay dadku dhahaan macnaha ma xasilaysay ka wadaan rasuulka sal alla calayh wasalam ayaa siibuudhaa ibni cabbaas biyihii zamzamka ahaa waawilwad zamzamka ah waa lagu cabi karaa laakiin waa laga habboon yahay waa laga fiican yahay muttafaqun calayhi wa can ilmazaad bin sabrat radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi wuxuu yidhi aataa caliy cali baa yimid radia allaahu canhu ataa caliyun cali baa yimid waa cali bna abi aalib baaba araxbati meesha baaba raxba la yidhaahdo ayuu yimid fa shariba wuu cabay qaa'iman asagoo taagan wa qaala cali wuxuu yidhi innii anigu ra'aytu waxaan arkay rasuula allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo facala sameeyey kamaa ra'aytumuunii saad ii aragteen facaltu anoo samaynahaya rawahu lbukhaari oo anuu sida ay yeelahaya yeelahayaan arkay waa sidee nebiga oo istaad wax ku-agaayuu ula jeedaa dadbaa waxay karaahsanaayaan oo ay diidayaan oo ay nacaayaan istaag in wax lagu cabo anigana nebigiibaanba arkay buu yidhi innii ra'aytu rasuula allah facala falay kamaa ra'aytumuunii saad ii aragteen facaltu ama samaynahaya rawahu albukhaariy idan istaag wax waa laga cabi karaa adoo taagan shah waad cabi kartaa adoo taagan biyo zamzam waad cabi kartaa aduu taagan faanta waa cabi kartaa adigu taagan isbarad waa cabi kartaa soo maaha laakiin maxaa ka fiican waxaa ka wanaagsan in fadhiga markaa wax lagu cabo axaadiistan fiiri haddana wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn na'kulu kuwa cuna calaa cahdi rasuuliillaahi rasuulka wakhtigiisa sal anagoo dareerayna soconaynaa wanashrabu waan cabaynay wanaxnu qiyaaman anagoo taagan rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix inta waxay tilmaamayaan inaysan wax dhibaato ah markaa lahayn wa can camar bni shucayb can abiihi can jaddihi qaala ra'aytu rasuula allahi baan arkay yashrabu asagoo cabahaya qaa'iman asagoo taagan wa qaacidan isagoo fadhiy intaba rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix buu yidhi laakiin xadiidku waa xadiis xasan ah xadiidku xadiid xasan ah waayo saxiixa kuma jira baa la yidhi saa darteed wuxuu weli tilmaamayaa qaacidan wa qaa'iman in wax lagu cabi karo wa can anas radi allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam annahu nahaa wuxuu diiday nebiga an yashraba inuu cabo alrajulu qofku qaa'iman asagoo taagan anas radia allahu canhu wuxuu yidhi nebigaa wuxuu diiday qof inuu faqulnaa lianas ayaanu ku nidhi falaklu cunitaankana macnaha haddii nebiga uu diiday qofku inuu isagoo taagan wax cabo cunitaanka muu ka wadaa qaala dalika asharu aw akhbaf kaasaaba ka xun buu yidhi kaasaa ka shar badan rawa xadiidka wari xadiidkan wuxuu tilmaamaa in istaag wax lagu cuno inay mamnuuc tahay ama lagu cabada laakiin nahyiga hore buu usoo tilmaamay baabkoo waa nahyi jaa'is ah qofku isagoo taagan wax waa cuni karaa asagoo taaganna waa cabi karaa laakiin waxaa fadli badan inuu qofku markaa fadhiisto macnuhu waa sida rawahu muslim wa fii riwaaya lahu warin kale waxay ahayd ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam zajala wuu hororay wuu diiday oo wuu canaantay can shurbi qaa'iman istaagoo wax laga cabo wa can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullahi sala allahu calayh wasalam laa yashrabanna yuusan cabin laa yashrabanna yuusan abin axadukum axadun mid oo minkum adinka idinka mid ah qaa'iman asagoo taagan war qof kastoo adinka idinka mid ah haddaad maqaayada gashaan aad duulitooyin gashaan aad macmacaanlayaal gashaan aad meel wax laga cunayo gashaan axad adinka idinka mid ah yuusan abin asagoo taagan faman nasiya qofkii hilmaama oo asagoo cadaya is arkana faliyastaqni ha ismatajiyo faantada intii kugu tagtay soo hunqac bannaanka keen rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey xadiidkana wuxuu tilmaamayaa cunitaan iyo cabitaan labadaba istaagu inuusan fiicnayn laakiin qofku haddii uu ku cuno iyo haddii uu ku cabo asagoo taagan dembi ma aha balse marka la leeya ha isnatajiyo dhibaatada badan inaysan habboonayn ay aad iyo aad u filayn ayaa laguu sheegayaa laakiin wax dembi ah oo qofka uu leeyahay ma laha wayna bannaan tahay istaag iyo istaag oo wax lagu cuno waxna lagu cabo laakiin yaa fiican oo fadli badan in la fadhiisto baabu istixbaabi kowni saaqiya qowm aakhirahum shurban waxaynu gelaynaa inay sunno tahay ay haboon tahay ninka dadka biyaha siisiinayo inuu asagu ugu dambeeyo qaybiye waa inuu u dambeeyaa waxaad arkaysaa baa wax qaybinaya afkana waa kusii wataa afkana waa kusii wataa aroosyada oo kale marka la qaybinayo fitiishiikai waxyaabaha cuntada iyo sharaabka iyo sambuusaha iyo asagu waana qaybinaysaa gabadhii xabadna waa sii baxsanaysaa afkay sii gashanaysaa saa hayeelin dadka wax qaybinaya waa inay ayagu ugu dambeeyaan baabu istixbaabi kowni qoonka midka waraabinayo inuu ahaa ugu dam sirhum yacni shurba xagga cabitaanka waa inuu ugu dambeeyo laba mid waa somaa maxay dhahdaan ama quutig ama qabic soo ama waxba kuu hari mahayaan oo dadkii baad wada siisiisay amase waad dhargaysaayo wax badan baa kuu soo haraya sidaa darteed waa nin noocaasoo laba nasiibeyn ah laga yaabo in laga dhammaystoo durbo ay dhammaadaan wuxuu qaybinayay wayna dhici kartaa inay u haraan qofkii xasuusta abaa hurayra xadiiskiisii markaan soo marayay caanihiina ay ku arkeen qolka ayaa nebigu wuxuu dhaha ba asxaaba sufa iigu sooba allah muxuu asxaaba sufa iigu dira haddana hadday yimaadaan anuu qayqayb ii dhaha buu yidhi haddaan qeybiyo wamaa casaa biayalbadani maxaa iga soo gaaraaya amarka nabigana ma diigi karo xadiidkooda aan soo marnay buu ahaa marka saa darteed baa wuxuu tilmaamayaa ee rasuulka sal alla wasalam qofka dadka sharaabka siiya inuu dameeyo cabaar markuu dad siiyo inta hartay iyo inta uu wado ee sanduuqa ku jira yuu isku jaangoynaa marka waa isku tirina toddoba hartay toddoba qofood baa meesha fadhisaa meeshan toddoba xabaa ku jirtaa markaas way maxaa laakiin markay toddoba qofood hartoo meesha toban dhalo ay ku jirto iyo toban mataqaanaa sharaab ah marka inay farxaa suuragal ah rawaahu tirmidi wa xadiidan xasan saxiix baabu jawaazi cabitaan inuu bannaan yahay baabkeedii waaye min jamiici alawaani weelasha ou cabi karo alطaahira ee daahirka ah gayri aldahabi waalfida qalinka iyo dahabka maahane iyo jawaazi alkarci afaysasho inay bannaan tahay karciga wahw asaad ku fasaa karciga waxaa la yidhahdaa quraacidda ashurbu cabitaan bilxuqayrki gacan aweel la'aan walaa yadin iyo gacan la'aan waa sidee waa sida uu dameerka wax cabo way bannaan tahay ayaduna saxan buu ku jiraa ama baaf biyihii markaasaad afka la gashato waad jiidaysaa marka gacantana ku soo darsan maysid galaasna ku soo geli maysid karci baa la yidhaahdaa wa jawaasu alkaram in qofka uu karciyaysto inay bannaan tahay wahuwa waxaa la yidhaahdaa ashurbu bilfami afka oo wax lagu cabo min annahri wowgaa joogtaa weligii markaa tagta afkaad la aadaysaa waa soo dhuuqaysaa biyihii wagayrihi iyo kayrkii bikayri inaa'in weel la-aan walaa yadin iyo gacan la-aan labadaba iyo wataxriimu taxriimu isticmaalu alinaa'i aldahabi waalfida inay xaaraan tahay in weelka daha loo isticmaalo fi shurbi cabitaan waalakli cunitaan waqtigii wasaa'il salaadaa xilligeedii la gaaray faqaama waxaa istaagay man kaana qariiba daari ilaa ahlihi qofkii gurigiisa dhowaa gurigiisuu aaday macnaha xadarat salaa salaadii baa soo gashay oo xaadirtay faqaama waxaa kacay man kaana qofkii qariiba addaari gurigiisu dhowaa ilaa ahlihi buu aaday gurigiisii wa baqiya waxaa soo haray oo meesha ku haray qowmun qowm fa utiya rasuulu rasuulka allah waxaa loo keenay bimikhdabin baaf oo min xijaaratin dhagax laga sameeyey baaf dhagax laga sameeyey aa nebiga loo keenay fasaqura ayabsuqa inuu ku fidiyo nebiga fiihi baafkii dhexdiisa kafahu gacantiisa macnaha waa baaf yaro ciriiri ah oo rasuulku markuu gacanta geliyo uusan awoodi karin inuu gacantiisa fidiyo fatawada'a alqowmu qoomkiibaa ka weyse qaatay kastaayadoo biyey baafka ku jiray kulluhum dhammaantood qaaluu waxay dhaheen kam kuntum meeqaad ahaydeen qaala amaaniina waziyaada dhowr iyo siddeetan aanu ahayn muttafaqun calayhi muttafaqun calayhi hadihi riwaayat albuqaariy taasi waa riwaayadii bukhaari wa fii riwaaya lahu riwaayad kaloo bukhaari iyo weli muslim ahayd ana alnabiya sala allahu calayh wasalam daca wuxuu u yartay biinaa'in weel oo min maa'in biyo ku jira ii keena buu yidhi fa utiya waxaa loo keenay biqadaxin weel oo raxraaxin waasica weel waxooga gun ballaaran oo raxraax ahoo waasica ayaa loo keenay rasuulka fa utiya biqadaxin raxraaxin fiihi shayun min maa waxoogaa yar oo biyo ah ayaa asaabicaw farihiisii ayuu dhex dhigay fiihi baafkii dhexdiisa marka rasuulku markuu soo xarigu maraysay intuu gacantiisii soo qaaday ayuu baafkii waasica ahaa oo wax yar oo biyoa ku jira gacanta dhex dhigay qaala anas wuxuu yidhi jacaltu waxaan gudagalay anduru inaan eegayo oo aan fiirinayo ila almaa'i biihi oo yanbucu ka soo burqanaya min bayni asaabicihi nebiga fariisa dhexdhexdooda sala allahu calayh wasalam but but bay ka soo leeyihiin sidii il oo kale faraha nebiga dhexdooda yaa biyi ka soo burqanayaan biyihii baa ka soo burqanaya faxasartu waxaan ku qiyaasay man tawada'a intii ka ways qaadatay maa bayamaaniina inta u dhaxaysa siddeetan ilaa toddobaatan nin ayaa ka ways qaadatay oo mtaqaanaa biyaha yariiska ahee haddana barakadii nebiga fariisa intay ka soo burburqadeen ay ka soo baxbaxeen siddeetan ilaa toddobaatan rag ayaa markaa ka ways qaadatay wacan cabdulahi bni zayd qaala qaala ataana anabiy nebigii baa noo yimid fa lahu waxaan u soo bixinay maa an biyo oo fii tawrin weeg uu ku jiro weelkaasoo min sufrin naxaas ah fatawada'a mid wuu ku weys qaatay rawaahu lbukhaariyu hore maxaan u soo marnay weel dhagax ah soo maaha haddana waxaa loo keenay weel sufro ah maan ah macnaha amase maxaas ka samaysan ayaa loo keenay waa ku qaatay asufru bidammi saad wayajuusu bikasrihana way bannaantaha waa naxaas waa weel naxaasoo maar ah waaltawr waa kalqadci sida weelka oo kalawa wahuwa bifaa'i muhannaami waa waxaa la akhriyaa fa wadidta dheh oo mustanaad midqoof kor laga laba degceeyey wacan jaabir ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama dakhala wuxuu waxaa soo galay calaa rajuli nin buu u galay rasuulka oo meel ansaar nin reer ansaareed ah ayuu usoo galay wa macahu saaxibun lahu saaxiib agtiisa ahaadayna wuu joogay nebigaa nin u yimid sala allahu calayhi wasalam ninkaa ama nebigana saaxiib baa la socday faqaala rasuulku wuxuu kuyihi ninkii in kaana cindaka maa haddii agtaada biyo yahay daafa bariyey fii haadihi alleylati habeenkan ee kan ah fii shallatin sibraar ku bariyey masii'an cadni biyo cabitaan buu weydiistay war haddii weelashiina sibraarada biyo xalay ku baryeen way qabow yihiine masii'an cadni wailaa haddii kala karacnaa waan ka racaysanaynaa webiga iyo dabka iyo martay weel ma isticmaalin gacantaada kuma soo qaadanin afka intaad gashatay yaad sa u cabtay dhugsada xayawaanka oo kale dhibkuma sugna rawaahu lbuqaari ashan alqirda waa isku macna wacan xudayfa radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ina alnabiya sala allah alay slam nahaana rasuulku wuxuu noo nahiyuu naga diiday can alxariir xariirta wadiibaaj waa nooc xariirka ka mid ah iyo washurbi cabitaan fii aaniyati aldahabi waalfidati iinka dahabka in wax dullaa adduunkay ku leeyihiin waya qalin iyo xariir faraha ka qaada gaalaha isticmaasha hadday doonteen waa waajanadoodii nabiga msalam qaala wuxuu yiri way tiri alladii midka yashrabu cabahaya fii aaniyati alfidati weelka qalinka ah inamaa yujarjiru wuxuu kaga dhawaajinayaa fii batnihi calooshiisa naara jahanama naarta jahanamo muttafaqun calayh iyo jirjirka waa dhuunta markay biyuhu marayaan waxbaa ka yeera dhawaaqaa ka yeerahaya waa naar jahanam markaasisa naar jahanama calooshii ku dhacday naar jahanama calooshii ku dhacday naar jahanama calooshii ku dhacday wuxuu kaga dhawaajinayaa wuu kaga dhaqdhaqsiinayaa wuu kaga qawlisiinayaa macnaha waa naar jahanamo iska ilaali dahabkayga haddaan saxankayga dahab ka dhigin baa haddii eh, eh, weelkeega aadan dahab ka dhigin haddii sariirta aan dahab laga dhigin waxyaabaa wanaagsan jannadaa loogu talagalay jannadaa ilaahay ku siaala adduunka isaga daaya muttafaqun calayh wa fii riwaaya limuslim ila aladii midka ya'kulu cunahaya aw yashrabu ama cabhaya fii aaniyati lfidati weelka qalinkii wadahabi dahabka wuxuu kaga cabayaa waa naar jahanamo wa fii riwaaya lahu man shariba fii iinaa'in weel oo min dahabin aw fida fainamaa yujarjiru fii batnihi naaran min jahannam qofka kacabahayoo kaga shanqarsiinaya weel qalbi calayhi wasalam idan aada loo dadaalo rabbina ha laga baqo taacada iyo diintana ha la haysto waxyaabaha naloo diidayna aan ka fogaano waxa naloo dirayna aan si aan horumar iyo wanaag u gaarno kitaabu libaas baanu geli doonaa haddii rabbi idmo aadaabtii fadhigana loo tilmaamay aadaabtii salaantana loo tilmaamay waxaanu qaadanaynaa labiska aan xiranayno aadaabta loogu talagalay iyo sida loo labisto anshax xumo akhlaaq xumo aadaab darro yaa maanta loo labistaa gabar walaaweyn raggii iyo dumarkii wax guud la ilaaliya ayaa maanta la laa-yahay in yakuun rabbi u naxariistay maahane seen u xidhanaynaa labiska habkeena u qaadanaynaa waa darsiga nagu soo socda hadii rabbi idmo balse meeshaynoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam